أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقن يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين halkaasa hortayda halkaas oo fadhiista qaala almusanifu raximah ullah waa kitaabka dersigeennii soddon iyo koowaad saa soo maah yaa ragii la socday meeye yah maaha ma noqon karto ba hadde maanan gelin wixii ka dambeeyey axad maanan gelin soddoniyo e kooba noo maraysa tana soddoniyo laba miyaa yah waayah waa darsigeeni soddoniyo labaad meeshaas naga hubiya subax kasta e subaxkasisweydiin kara mayna waxaan kusoo jirnay ishtiqaalkii iyo ma garanaysaa e wixii la halmaalay wa minhaa waxaa ka mid a halkaas ayaanu maraynaa an yataqadama cala alismi adaatun algaalibu calayha an tadkhula cala alafcaal wuxuu soo tilmaamay horta sheikhu raximahu llahu tacaala masalada tantii ka horeysay haddii jumladda ama erayga isimka ahay erayga isimka ahy horyaa naga qabta erayga isimka ahi uu uu ismaaciil naga daadee waayahay waxaan soo tilmaamnay qaama zaydun wa camran akramtuhu tusaalihii uu bixiyey oo ahaa haddii isimka ay ka hormarto jumla ficiliya isimkaas in laga dhigayo mafcuul ficilna loo soo qadarayo ujeedka sidaa loo sameynayana waxaa weeye in lagu cadfo jumladaas ishtiqaalka ah jumlada ficilka ay ka horeysa waaya wa minhaa waxaa ka mida ishtiqaalkii ama axkaamtii ishtiqaalka axkaamtii isimka waxaa ka mida an yataqadama cala al ismi isimka inay ka hormarto adaatun qalab alghaalibu calayha inta badani ay tahay an tadkhula inay gasho cala alafcaali ficilada isimkii maxaa ka hormaraya qalab ku badan ficilka inuu galo ka qowlika tusaale ah u tidhi wey asaydan miyaad darabtahu garaacday wamaa camran wamaa camran camar miyaad ra'aytahu aada aragtay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi abasharan oo minaa annaga naga mid ah oo waaxidan miyaana nataabicuhu raacaynaa wuxuu yidhi qalab inta badan lagu yaqaan inuu ficil ka hormaro haddii isimkii uu ka horeeyo ficil baa soo qadaraysaa waana ishtiqaal macnuhu waa intaa keliya oo hadda azaydan xamsada ku jidha hamsuistifhaam ma ah waxaa la hamsuistifhaamku inta badan waxay u badan tahay in ay ficil la socoto ayadhabu ayaquumu ajalasa soo garamayse marka haddii aan aragno isimkiiyo hamsuistifhaam la socoto waxaan xoojinaynaa qaybta ah isimka in la kordhigo mafcuulin lificlin maxduufin taqdiiruhu kidaa la yidhaahdo maxaa u xoojinay maxaa yeelay hamsada meesha taalo istifhaamka ah ayaa waxay u badan tahay inta badan inay raacdo ficil inay raacdo marka waa ku dhacay soomaa abasharan oo kale ana taabicu baa ku jidha abasharan aada ku jidha halkaas basharan taasi laba midkood wey in la godayo in la kordhigo labada sooma banaanayn carabiga markaan ka hadlayno caadiga luqada carbeed sooma banaana in la godo iyo in hee la kordhigo laakiinse hadda waxaan raajixinaynaa in la kordhigo maxaa u raajixisay waxaa u raajixinay hamse ayaa ka horaysa oo hamsa haddee hamsuisfahaam baa ka horaysa haddee ka horaysana maxaa ku jaban hamsuisfahaamku waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan ficilka raaca taasaa waxay caddaynaysaa marka meeshan in la xoojiyo in ficil la keeno ila meesha ficil la keenaya in la gudaba u sinaayeen soomaa maxaa xoog batay markaa in ficil la keeno aana taabicu in la dhaho markaa waaya maadaa ku jidha meesha naafiye weeye iyaduna naafiyaduna inta badan ficilka ayay la socotaa sidaa daraaddeed ayaa ra'aytu meesha la geenayaa wamaa camran ra'aytuhu ay wamaa ra'aytu camran wey camar ma arag wey markaas warka waa ku dhacay soomaa taasna waa xaalada ah. wujuubu nasbi goorta ay waajibka tahay in la kordhigo hee hmm. maxaa la kordhigayaa isimkii soomaa wa amaa wujuubu nasbi fa fii maa idaa taqadama cala alismi adaatun khaasun bilficli goorta la kordhigaya isimka waxa weeye fii maa idaa taqadama haddii ay ka hormarto calal ismi isimkii hadday ka hormarto adaatun qalab khaasatun bilficli gaar ku ah ficla tii hore gaarmi ficla ku ahaa xamsadu gaarmi ficla ku ahayd maya maxay u ahayd marka yah sida badan bay u ahayd tan hadda laakiinse maxaa weeye waa khaas bilficil ficil baa iskala yacni marka isimkii qalab ficilku iska leeyahay hadduu ka hormaro maxaa samaynaysaa waxaa ku khasban tahay meesha inaad kor dhigto maxaa yeeley inuu ficil ku jiro ayaa xaqiiqa ah ka adawaati shardi oo kale iyo wataxdiidi wa adawaati taxdiid oo kale qalabka layskuma garanaysaa booriyo ka qowlika aad tiraahdo weeye in zaydan ra'aytahu haddaad zeed aragto fa akrimhu karaame haddaad zeed indhaha saarto karaamee zayd isimkii horta meeye zayd zayd maxaa ka horeeya yaa in in maxay tahay xarfu shardin soo maa waa qalab shardi in markii aad aragto inta badan inta badan yaama dhihinba aslan yay la socotaa ficil baa la socota halka maadaama marka ficilasa ka muuqan waxaa waajiba in meesha ficil hee in meesha ficil la qariyaa waajiba oo ficilka la qarinaya xagee laga keenayaa haye xagee laga keenaya mintaas ra'aytudii laftigeedii tii horaa maxay tahay ra'aytudeedna waa maxay tahay mufasira ah marka maxaa qarsoon mufasarkii kii la fasiriyay oo kaa laftiisa marka maxaa in zaydan in ra'ayta zaydan yah ra'aytahu fa akrimhu marka ra'aytadoo dambe waa laha maxal alciraab waa mufasiro keliya jumlada hadday mufasiro noqoto maxal ciraaba ma leh warka waa ku dhacay soomaa waayahay oo marka de in shardiya way way soo shaqayn mayso inta ficilka u qarisay iyo ma garanaysaaba ismu shardi u noqonaya jawaab shardigiina meeye meeye jawaab shardigii fa akrimhu weeyaan wahallaa zaydan akramtahu hallaa zaydan zayd maad karaamaysid hallaa zaydan maa zayd karaamaysid waa boorin xoogaa xoog ku jiro maa zayd karaamaysid hallaana inta sida caadigaahi ficil bay raacdaa isim ma raacdo hadda maadaama isim marka muuqaalka ay la socoto maxaa ku khasbantay inaad u qariso ficil aad tidhaahdo haye allaa akramta zaydan marka zaydan sidaab mafcuulun bihi mansuubun lificlin maxduufin taqdiiruhu akramta akramta warkaa ordhacay soo maa fariid waa ka qowli shaaciri baa tusaale intaa taas noogu ah uu leeyahay laa tajzicii in munfisan ahlaktuhu faidaa halagtu facinda daalika fajzaci islaantiisi buu la dardaarmaya wuxuu yidhi ma garanaysaa xoolihii asagoo beeldareenaya aragta xoolihii reerkuu lahaa asagoo beeldareenaya kaasi qaracanta kadaa xoolaha sida see wey a waxay laa tajzaci ha argagixin ha qaracmin in munfisan in ahlagtu haddaan baabi'iyo munfisan xoolihii qaaliga ahaa haddaan baabi'iyo hee waxbaa ka soo qaadin mar haddaanu ku noolahay <laughs> waaya fa idaa halagtu anigu haddaanba oo dhinto yacni fa cinda daalika xilligaas fajsicii markaa argax kuu sugnaaday markaa hee argagax inta ka horaysa anaa jooga maxaa ka argagaxaysaa wey laa tajzici muxuu ka daliishanayaa marka in munfisan maxaa ku qarsoon in ahlagtu haddaan baabi'iyo warkaa waa ku dhacay soo maa taasna waa wujuubu nasbi marka axkaamtu intay ahayd shan bay ahayd soo ma ahayn haye kow muxuu ahaa tarjiixu nasbi laba muxuu ahaa wujuubu nasbi saddex maxayna noqonaysa haddaan gelaynahay wujuubu rafci iyo jawaazu rafci waannasbi iyo tarjiixu rafci shantii waa taas shantii labaan ka dhigana hadda maxaan ka dhigannay labadii kordhiga marna xooggo badnaa marna ay waajibka ahayd warka waa ku dhacay soomaahan haddan waxaan gelaynaa goormo ayaa zayd in la godo ay waajib tahay waatan wa amaa wujuubu rafci rafcinimadu inay waajib noqotaahi fa fii maa idaa taqadama waa hadduu ka hormaro cala lismi isimkii adaatun qalab khaasatun gaar ku ah bidukuuli inay gasho cala aljumla alismiya jumladihii ismiga ah ka idaa alfujaa'iya oo kaleeto idaadii degdega tilmaamaysa ka qawlika aad tidhi weeye kharajtu bannaankan u baxay fa idaa mise zaydun ninka zayd la yidhaahdo yadribuhu cuudka waxaa u shidaya camrun camru cuudka u shidaya camar baa garaacaya waaya fahaada tusaalahaas laa yajuusu ma bannaana fiihi tusaalaha annasbu in la kordhiga ma bannaana in la yidhaahdo haye idaa zaydan lama dhihi karo sababtu maxay li'annahu maxaa yeelay yaqtadii kordhiga zayd la kordhigaa wuxuu keensanayaa taqdiira alficli ficil meesha in loo qadaro marka waa ku dhacay soo maa waaya wa idaa alfujaa'iya idaadaasina laa tadkhulu ma gasho ilaa cala aljumali alsmiya mooyaane waa la kala bax sooma jeed jumla ismiya mooyaane meel kala ma gasho marka haddaa ficil keentay maxay ka dhigantahay inay gashay haddaa ficil keena maxay ka dhigantay inay gashay jumla ficiliy soo tuura jawaabta markaa heshaan taasna waa la kala baxay jawaasu rafci wanasbi meel loo siman yaha la laisugu yimaado waana la kordhigi karaa waana hee la godi karaya wa ama aladii midka yastawiyaani ay siman yihiin fiihi dhexdiisa arafcu wanasbu ay siman yihiin hee fa daabiduhu haa shayga aruurinayaa waxaa weeye an yataqadama inuu ka hormaro calalismi isimkii inuu ka hormaro caatifun xarfu cadaf inuu ka hormaro koo xarfu cadafkaasoo masbuuqun laga hormariyey bijumlatin jumlo ficliyatin ficili ah mukhbarin biha oo khabar looga dhigay can ismin isim qablahaa ka horeeya adduunbaas taba jacsan waaya tusaale ka qawlikadhaas weeye zaydun ninka zeyd la yidhaaho qaama abuuhu aabbihiis baa kacay wa camranna akramtuhu waan karaameeyey intayaa ku fahmay haye intayaa ku fahmay waaya hal qof baa fahmay haye haye labo yaa fahmay maskaxda dhalaali hal mar hadduu shiikhu sharxay inaa hore ka fahamtaan raabaash haye wuxuu ku yidhi day isimka marna godaalka loogu banneynayo marna kordhiga lagu banneynayo waa kee horta tusaalaha kasoo qabta ka soo qabta camr weye koow camar weye soo maah camar xarfcadaf ma ka horeeyaa xarfcadafkaas maxaa ka sii horeeya jumla ficliya ku dhawaaq qaama qaama abuu maxaa ka sii horeeya eh, isim soomaan isimkaasi muxuu ya mubtada meeya khabarkiisi qaama abuu soo maa ayib meesha marka waa kala guraysaa shiikhuu laba macno ku keeni doona jumla kubra la yidhaahdo oo daatu wajhayni ah baajidhabi horta zayd mubtada un marfuuc soo qaama ficil maadi abuuhuna faacil waljumlatu min alficli waalfaacil fii maxali rafci khabarulmubtada soo maa waaya jumlada marka zaydun qaama abuuhu jumla kubraa baa la yidhaahdaa jumladu weyn maxaa ku hoos jira jumla suqraa oo ah ah zaydun qaama abuuhu waa jumla kubraa jumla weyn waaye maxaa ku hoos jira jumla suqraa oo ah oo ah qaama abuuhuse kuma hojradee way la socotaan kabdhow zaydun qaama abuuh waa jumladu weyn maxay ku hoos jira jumlad yar bay ku hos jirta oo ah qaama abuuhu soo maahan marka jumlada weyn waa jumla ismiyo muntadaway ka koobanta muntaday ka bilaabataa soo maahan jumlada yarna waa jumla ficliya oo khabar bay noqotay halkaas marka si u fiirso intaadaay la fahamtay waatan wadaalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay intaan kuu celiy an yataqadama waa inuu hormaro cala al ismi isimka waa inuu ka hormaraa caadifun meeya caadifku wowga caadifkaasoo masbuuqun laga hormariyey bijumlatin ficiliya jumla ficila meeday qaama abuu qaama abuuhudaasoo mukhbirin bihaa khabar u noqotay dheh taa u micnaadaarabti mukhbirin bihaa khabar u noqotay can ismin qablaha isim ka horeeya oo me ism ka horeeya zayd weeye intaa markii laisku daro qawli ka weeye zaydun qaama abuuhu wa camran akramtuhu soo maah wadaalika arrinkaas wuxuu ku dhacay oo jawaasu rafci wa nasbuhu ku dhacay yacni oo camar in la goday in la koraya kugu bannaan tahay waxaa weeye heede lianna zaydun qaama abuuhu jumlatun kubraa daat wajhayn waa jumladu weynoo laba weji leh wa macnaa qawlii daat wajhayn daat wajhayn maxaan ka wadnaa waa ay annahaa iyadu ismiyatu sadri horaanta sadri waxa wey qaybta hore ismiyatu sadri horaanta hore ismiyay ka tahay oo maxay ka bilaabata kor maxay ka bilaabata zayd ah dee isim ah ismiyat sadri wey ficliyat lcajisi jiimka muxuu wax arkeenayaa hoos reebaya cajusi soo maa ficliyat lcajusi inta dambana ficil ka ah marka jumladan meesha taalla si guud waa jumla ismiya laakiinse qaybta hore isim bay ka tahay isim bay ka bilaaban qaybtaba khabarka noqotayna ficil bay ka tahay khabarkiiba wuxuu noqday jumla hee ficliya soo maahan halkaas si fiirso fa idaa raacayta marka haddaad muhiimadda siiso sadrahaa jumladda bilowgeeda haddaa muhiimadda siiso maxaa laga wadaa yacni zaydun haddaa muhiimadda siiso oo aad tiraahdo haddaa muhiimadda siiso maxay ka dhigantaha macnaheedu jumla ismiya ka dhigan tahay soo maahan haddaad zayd muhiimadda siiso rafacta camran camar waa godaysaa camar hee waa godaysaa xagee ka soo qaadata waxaa dee zaydun oo jumlo ismiye ah yaa zaydoo jumla ismiye maahan yaa baa camar lagu cadfayaa marka haddii camar lagu cadfa waa camrun akramtu la dhoo maxay noqdeen markaa jumla ismiya kale baarak allaahu fiik maxay noqotay wa camrun maxay noqotay alwaawa xarfacad camrun mubtadaun marfuucu calaamatu rafci damdaahira fiiha akramtuna khabar soo ma aha kadibna waljumla alismiya oo min camriya akramtuhaa hee waa macduufun calaa aljumla alatii qablahaa markaas markaa laba jumloo ismiyayo isku cadfan ayay ayay noqdeen warkama ku dhaca horta marka ishtiqaal ma jiraa maya koow haye wa in raacayta haddaasaad dar yeeshoo aad xoogga saarto cajuusahaa qaybta dambe oo ah qaama abuu haddaa xoogga saartana nasabtahu camar waa kordhigaysaa oo markaa kordhiga maxay noqonaysaa markaa oo waa kunta waxaad noqoto markaa adigu ninka shaqada qabtayoo qad cadafta mid ku cadfay jumlatan meel miyaa ka soo booday fain raacayta sadraha rafacta camran maxaa ku xiga markaa camar godo wa kunta waxaad noqotay qad cadafta mid ku xiray jumlatan ismiyatan jumla ismiya oo ah dee camrun akramtu maxaa ku xidhay calaa jumlatin ismiya oo ah zaydun akramtu yaa cali meela socotaa waaya wa idaa raacayta cajuzahaa haddaa qeex dambe aad xooga saartana nasabtahu waa kordhigaysaayo wa kunta waxaad noqotay marka adigu qad cadafta mid ku xiray jumlatan ficiliya meeday laa mid ku xiray jumlatan ficiliya meeday la camran akramtuhu waxaa ku xidhay calaa jumlatin ficliya oo meeday qaama abuuhu marka horaa Ah, jumla ficida hore tan dambey sheegaysaa wax lagu xiray falmunaasabatu markaas xaasilatun waa mid heed la helayo kila taqdiirayni labada jeerba labada jeerba ujeedkii waala helaya warka waa ku dhacay soo fastawaa alwajhaani markaa maxaa sinmay labadii weji oo labada waj maxaa hayeen annasbu waraf horta intaa meela socotaan waaya tarjiixu rafci godaalka in la rajaxo wa ama aladii midka yatarajaxu fiihi rafcu rafcadu ay xoog badanaysaa famaa cadaa daalika intaa wixii ka soo hara wey waa haddii hee waa haddii hee heede waa haddii tarjiixu nasbi uusan jirin koow oo tarjiixu rafci uusan jirin laabo maxaan ka wadaa tarjiic wujuubu nasbi uusan jirin saddex uusan jirin hee jawaasu rafci wanasbi saddexda waa astaamee lahaayeen saddexdaa astaamahooda markii la waayo tarjiixu rafci baa imaanaya oo asagu muxuu astaamo u yeelan waaye yaa yaa i kasoo jeens eeg markii la kordhigayo oo layi tarjiixu nasbi astaamaha loo yeelay sooma ahayn yaa soo astaama looma yeelin astaamaa loo yeela waxaa layihi ficilku waa inuu ficlu dalab yahay baa layidhi soo saas ficilku waa inuu yahay muqhtarinan bicaatifin masbuuq waa inuu yahay baa layidhi wakaa ficilku waa in adaatulqaalibi al ee tahay qalab cadeen wuxuu leeyahay astaamo lagu garto tarjiixu nasbigu soo maah war meela socotaa markuu wujuubu nasbi ay tahay astaama looma yeelin maxay astamaha loo yeelay xuruuftii ficilka raaci jirtay hee waa inay isimkii la socdaan soo maa markii la yidhi jawaasu rafci wa nasbina soo astaan looma yeelin asna hadda markii la yidhi tarjiixu rafci rafcadaa xoog badan maxaa astaan loogu samayn waaye haa waatan muxuu dhihi doonaa ajmacad ka qowlihii tacaalaa weeye ka qowlika weedhahaysa zaydun ninka la yidhaahdo darabtuhu waan garaacay qaala allaahu tacaala jannaatu cadnin haa ayay yadkhuluunahaa gelayaan ajmacad waxay isku waafaqeen asabcatu quraada toddobada ahi calaa rafcihi in la godo yaa la godayaa yaa la godayaa alla lama socdo laa ilaaha ila allah war yaa la godayaa waa inaad kelmada soo turtaan baa rabaa guuxin inuu yeero lama soo qadeen miya waa la simanya ayaa soo qadeeya hadda isnooleeya haye wa quri'a waa la akhriyay shaadan ayadoo shaada binasbi oo ah balnasbeeya yaa yaa yaa ilaaha ila allah war haye bal nasbeeya jannaatu jannadaasoo jacanansaalim ma ah bal hordhig jacanansaalim jannaati jannaati ma jidha waxa la yidhahdo jannaati haye naxwaa la baranaya meesha ciyaar jiro shaad weye baa le laakiinse wa innamaa yatarajaxu rafcu rafcudu waxay u xoog badatay fii daalika baabkan liannahu al aslu waa casal mar haddee wax kordhig u jiida aan lahayn in la godo ayaa casala walaa murajaxa ligayrihi wax hayri rafca rajaxiyana lama hayo walaysa minhu ka mid ma ahan buu yidhi qowluhu tacaalaa markuu soo dhameeyey barnaamijka ishtiqaalka ee tanaasuca wuxuu rabaa hal mas'alo inuu kuu sheego hal mas'alo dadku way ku khaldaan ishtiqaal inay tahay laakiinse aan ahayn buu rabaa inuu kuu faahfaahiyo wuxuu ku yidhi walaysa minhu min al ishtiqaali ka mid ma aha qowluhu tacaalaa wakullu shayin shay walba oo facaluuhu ay sameeyeen fi zuburi buu ahaa in la dhaho wa kullu shayin wa kulla shayin qur ku jirtaa wkul maxaa noo qora annaga yaah kullaas waa noo qoran soo maa yaah ma kullu waa noo qoran qur-aankan qur-aankan kitaabka yaa wa kullu baa noo qoran soo maa waaye wa kullu shayin wax kastoo ay sameeyeen umamtii hore ummadihii hore wax kastoo ay sameeyeen yah wa kullu shayin shay dhammaantiis kaasoo facaluuhu ay sameeyeen ummadihii hore fi zuburi kitaab maxfuuda oo la ilaaliyey buu ku sugnaa wey macnuhu aayaddaas ha ku khaldamin buu keli ishtiqaalkuma jiree yani haddii qofka wuxuu dhihi karaa haddaysan ayad ahaan lahayn wa kulla baa la dhihi lahaayo facaluu haada ku jidha baa ishtiqaal ahaydoo haddii haada laga fujiyo facaluu kulla shayin bay noqon karti warkama ku dhaca horta qaar baasaa dhihi kara buu saas ma ahan sababt maxaa weeye lianna taqdiira taqdiira tasliid alficli calaa maa qabla lianna taqdiira qadaridda tasliid alficli calaa maa qablahu in lagu ficil lagu salladoo lagu xiro waxaa ka horeeya oo mafcuul looga dhigaahay innamaa yakuunu waxay noqotaa keliya calaa xasabi almacna almuraad hadba macnaha meesha loola jeedo inuu keenayo yaceeg meeshan keliya maaha ujeedku ficilkan dambe kelmadda ka horeysa ma qabsan karaa macanuhu ujeedu intaa keliya maaha waxaa lagu darayaa markuu qabsado macnihii loo baahnaana hee ma keenayaa baa loo baahan yahay waa fahamti soomaan waaya bal fiir walaysa almacnaa haddii lagu dhejiyo lifacaluhu kulla shay lagu xidho macnaha ka imaanayaa saanu noqonayaa day annahum iyagu facaluu way sameeyeen kulla shayin shay kasta oo fii zuburi ku yaalay bay sameeyeen macnuhu saasuu noqonaya macnaha la rabana sidaas ma aha buu ku yidhi waaya walaysa almacnaa macnuhu maaha hunaa annahum yow facaluu way sameeyeen kulla shayin shay walba oo fii zuburi ku yaalay bay sameeyeen macnaha aayaddu sidaas ma ahan xataa yasixasee saxiix u noqoto tasliiduhu ficilka in lagu xiro mafcuul looga dhigo calaa maa qabla warkama ku dhaca yacnii eeg kelmad suura aayaddan macnaheeda haddii mafacaluu intihaada laga fujiyo kulla mafcuul looga dhigo macnaha ay keenayso soo xasilinayso ma ahan macnaha maqsuudka ee aayaddu lagu macnaynayo warkaba kudhacay soo maahan marka halkaas marka xagga maxaa soo baxay ficilku haba qabsan kara kelmadda ka horeysa mafcuul ha ka dhigtee laakiinse maxaa ka maqan macnihii saxda ahaabaa hee maqan waayahay wa inama almacnaa macnuhu muxuu yahay wa kullu shayin shay walba oo mafcuulun la sameeyey lahum xaggooda la sameeyey thaabitun mid ku sugnaa buu ahaa fi zuburi kitaabtii ayuu ku sugnaa wa arrinkaasi mukhaalifun lidalika almacnaa macnahan hadda dambena haddii facaluuhu lagu xiro kulla macnahan dambe soo bixi maya kii hore ayaa soo baxaya buu ku yidhi fa rafcu markaa godaalku hunaa halkan waajibuntarjiix ii sheeg wixii magaciisa ishtiqaalkii azaydun duhiba bihi tusaalahaas ka mid maaha ishtiqaal sabab licadami iqtidaa'ihi annasb maxaa yahay kordhig ma qaadan karo zayd maca jawaasi tasliid hase ahaatee eeg ayadoo duhiba lagu qabsiin karo ii sheeg hee zayd lagu qabsiin karo dahab mse mxuu noqon horta dahiba soo ayadoo kelmada dahaba oo ficil ay tahay haddana ay qabsan karto zayd macno ahaan zaydun zayd miyaa dahiba bihi lala tegay waa soo maahan macno ahaan ficilkani wuu qabsan karaa zayd laakiinse maxay hadda diidaysaa xagga icraabta oo dahiba waa ficil mabni lmajhuula wuxuu u baahan yahay muxuu u baahan yahay naaibulfaacil naaibulfaacilka malowgeed la kordhiga waa la godaa soo maahan marka asagu muxuu u baahan yahay wax uu gatuu rabaaye waxuu kordhiga hee uma baahna marka labadan lid bay isku yihiin waa kullu shay iyo kelmadan lid bay isku yihiin taa horana wuu ogol yahay ficilku inuu qabsado xaggii icraabta laakiinse maxaa meesha ka maqan macnihii baa ka maqan kan dambana xagga macnaha wuu qabsan karaa oo tasliid wuu qabsan karaa laakiinse maxaa meesha diidaysaa icraabta baad diidayso meeshan haddii dihiba lagu qabadsiiyo zayd oo mafcuul looga dhigo mafcuulba ninkan uma baahna muxuu u baahan yahay naaibulfaacil buu rabaa war rabaa ku dhacay sooma maadaama uu yahay hee mabni majhuul uu yahay intaa wax ka dambeeya soo faahfaahsada baabu tanaasuc murankii weye meel baa lagu murmayaa bismi illaahi araxmaan araxiim yajuus way bannaan tahay fii naxwi hee fii naxwi darabanii wa darabtu zaydan icmaalu lwali baa bannaan wakhtaarahu lkuufiyuuna kuufiyiin baa doortay fayudmaru fi thaani kullamaa yaxtaajuhu aw ithaani wakhtaarahu lbasriyuuna fayudmaru fi lwali marfuucuhu faqad naxw jafawnii walam ajfu lakhilaa'a walaysa minhu kafaanii walam adlub qaliilu min almaali lifasaadi lmacnaa yusamaa hada albaab baabkan waxaa lagu magacaabaa baaba tanaasuci baa loo yaqaan wabaaba licmaalna waa layaa shaqa siintii aydan ku laabanaya aydan maxay tahay craabteedu daabit tanaau maxaawaa wadaabithu tanaasuc haddaad maqashid saaka si fiican kitaabkan meel lagaga faahfaahiyey oo ka badan ma jidho si fiican u fiirso tanaasuc waxaa la yidhaahdaa an yataqadama inay hormaraan caamilaani laba caamil caamilku muxuu noqon karaa ii sheega ficil iyo ficil iyo iyo ta'wiilulficli wixii haystay oo maxay noqon karaan caamil soomaan an yataqadama inay hormaraan caamilaani aw amase akthara wax laba ka badan laba ficil baa hormaray ama laba ka badan wayata'ahara waxaana dib maraya macmuulun hal magac oo lagu shaqaynayo ama faacil laga dhiga mafcuul laga dhiga waxun laga dhiganayo aw akthara ama ka badan magac wayakuunu wuxuuna noqonayaa kullun min almutaqadimi mid kastoo caamiladii hore ka mid ah daaliba mid raba doonaya baahay u qaba lidaalika almuta'akhir isimkaa dambe tusaaladay darabanii wa darabtu zaydan darabanii soo ficil maah darabtuna soo labadu basiyad ma qaadan karaan darabanii zaydun soo qaadan karo muxuu u noqdo muxuu noqday zayd faacil ضربت zaydan zayd muxuu noqda أن yataqadama caamilaan horta waa taas meydalada caamil meeye darabanii iyo darabtu wayata'ahara macmuul meye macmuulkuna zayd wayakuunu kullu min almutaqadim labada hore mid kasta daalib wuxuu rabaa inuu zayd qaato soo ma'an darabanii maxay zayd u rabtaa yaa gabdhow faacil ba warabtaa darabtu seed maxay warabtaa mafcuul labadu seed ma sooma rabaa marka tanaasuc wakaa marka ficil labadan ficil ama ka badan waxay isku haystaan eraya ka dambeeya midna faacil buu rabaa ama midna mafcuul ama labadaba faacil ba uda rabaan wakaa miaalu tanaasuc alcaamilayn miithaalu tanaasuci alcaamilayn laba caamil inay isku qabsadaan macmuulan waaxid tusaalahood waa kan aatuunii ii keena ufriq aangadiye calayhi meesha la dhisaya weyaan qitran taamur la dhalaaliyey aatuuni ii keena qidran solama dhigi karo daamur ii keena ufriq calayhi qidran ufriq kushub ufriq aanshube ufriq aanshubo calayhi qidran aanshubo sooma qaadan tahay iduna wadaalika arinkaas tanaasuc wuxuu ku dhacayaa lianna aatuunii ficlun weeye wa faacilun weeye wa mafcuulunna weeye soo maah yaxtaaju kaasoo u baahan ilaa mafcuulin aani maxay u baahan yihiin mid labaad yaa mid labaad waa ah marka yaa mid labaad u rabtaa way xanjeeranaysaa yaa qidran la iiga hormarin yaan qidran la iiga hormarin bay ku haysaa koow wa ufriqna ficlun weeye wa faacilun weeye ifriqaasoo yaxtaaju u baahan hee ilaa mafcuulin ayaduna u baahan haye wa ta'ahara canhumaa maxaa ka dib marna ayagana qitran baa ka dib martay wa kullun minhumaa mid kasta oo aatuuniya ufriqna daalibun lahu qidr buu rabaa mid kasta muxuu rabaa warkaama ku dhacay haye wa miaalu tanaasuci akara min caamilayn laba ficil wax ka badan inay isu qabsadaanna waa tan macmuulan waaxidan tusaale kamaa sallayta wa baarakta wa taraxamta calaa ibraahiima haye maxaan kala dhihi karaa facalaa ibraahiim kelmadda calaa ibraahiim madluubun likulli waaxidin min haadihi alcawaamil inkasta wuu rabaa soo maahan tacalluq buu ku rabaa haye sallayta calaa ibraahiim baarakta calaa ibraahim taraxamta cala mid kas ma qaadan karo yaa la siiya mase garbay gashaye wa mihaalu tanaasac akara min caamilayn akara min macmuulin meeshan dhowr ficilba waxay isku haystaan dhowr eray waatan qowluhu calayhi salaatu wasalaam weeyaan sala allahu calayhi wasalam tusabbixuuna waa u tasbiixsanaysaan waa tasbiixsanaysaan wa taxmiduuna waad mahadinaysaan wa tukabbiruuna waad kibaaranaysaan dubura kulli salaatin salaad walba hee gadaasheeda alaaan waalaaiina dubura waa daraf fa dubura mansuubun cala adarfiya wey waalaaa waalaaiinna hee mansuubun calaa annahu mafcuulun mulaq weeyaan waqad tanaasacahumaa waxaa isku haysta labadaa kullu min alcawaamil alaa oo maxaan dhihi karnaa tusabbixuuna dubura kulli salaatin alaaan waalaaiin suma qaadan karto taxmiduuna dubura kulli salaatin alaaan waalaaiina tukabbiruuna dubura kulli salaatin alaaan see loo kala gura haye haddaan intaa laydinkaga tago waa mas'alo aan xalkeeda la helin intaasaa ku daraya yarta idaa atanaasucu bayna albasriyiin walkuufiyiin reer basri reer kuufa isu qabsadeen marka ayaga laftigoodii qolihii xelinaya laftigooda isu qabsadeen haddana yaa la garsiinaya idaa taqarara haada intaa haddaad soo fahamtay fa naquulu waxaan leenahay laa khilaafa fii jawaasi icmaali ayi alcaamilayna aw alcawaamili shi'ta laa khilaafa wax khilaafa kama taagna fii jawaasi icmaali camalsiin inay bannaan tahay ayi alcaamilayn aw alcamal shi'ta kii la doonay in la shaqo siiyaay horta wax murana kama taagna wa inama alkhilaafu doobda xaday ka taagan tahay filmukhtaari kee kee la hormarinaya kee mudan bay ka taagantahay eegday labadaba waa la siin karaa kee doonta sii laakiinse maxay doonta ka taagan tahay kee mudan in la siiyo warkaabaa ku dhacay soomaa waaya falkuufiyuuna kuufiyiintu yakhtaaruuna waxay dooranayaan icmaal alawali ficilka hore shaqada siiyabe ficilka hore hee hala shaqo siiyo oo caddayn noogu dara lisabqihi inuu jumladda ugu hormaray daasow sawe jumladda hee maadaama ugu hormaray asagaa xaq u leh in la siiyo shaqada walbasriyuunana waxay yidhaahdeen yakhtaaruuna waxay dooranayaan icmaal al akhiiri kan dambeaan shaqa siinaa ficilka dambe maxaa ku doorateen liqurbihi isagaa u dhooba yidhaahda xagee midfoga ugu wadaa kii deriskala ahaa sii baasha <laughs> kii hee deriskala ahaa darabanii wa darabtu zaydan darabtu sii xagee darabanii wala ordaysa deris baabaa jooge kufiyiina maxay taagan yihiin alxaqu hee limaan sabaqi bay taagan yihiin kuwana maxay taagan yihiin walidulqurba aye <laughs> waaya fa in acmalta haddaan camal siiso marka alawala qolada koowaad haddaa shaqa siiso qolada koowaad qoladee ficilka koowaad haddaa shaqa siiso yacni kelmaddii la isku haysada tiraahdo ficilka koowaad oo qaado oo kuufiyiin aamarto yaa admarta waxaad u qarinaysaa yacni waxaad damiir oga dhigaysaa baa laga wadaa admarta ay jacalta lahu damiiran waxaad damiir u samaynaysaa fi thaani kan labaad kulamaa yaxtaaju ilayhi wax kastuu u baahan yahay min marfuucin wa mansuubin haddii shaqada asisakan hore ee kuufiyiinta warkooda aamarto kii dambe soo banaanka ma soo dhicin kaa damba wuxuu u baahan yaasi kelmadda maxuu oga baahnaadhe kelmad hadduu faacil uga baahnaa faacil damiira c kelmad hadduu mafcuul oga baahnaa mafcuul damiira ken warkamaa ku dhacay soo maahan tusaala hadday waaya qaama wuu way istaageen haye akhawaaka baa istaagay haye yaa siina akhawaaka qaamaanu siina soomaahan haye qaacadda maxay akhwaaka u qaadan lahayd akhwaaka maxay ka rabtay horta maxay u qaadan lahayd soo faacil ma qaadateen hadda yaa siina akhawaaka qaama qaacadda waxay u baahnayd si ayadana faacilkeen faacilkaa siinaysa nooceyya marka muanasi damiira maxaan haysaa marka qaama haye akhbaarka kenya soo qaadin meesha uda laakiinse u niyeyso ina qolada hore leedahay haye qaama qaama waaqaaca daa akhawaaka warkaa ma ku dhacay saam idiin qorayaa alif ma ku taagayaa yo alif ku taagay alif ma kugu taagay waay taasi wataa qaama wadarabtu akhawaaka saas soo maaha qaama waan istaag qaama way istaageen akhawaaka haye darabtu soo ficli faacil maa akhawaaka maxay u qaadan lahaayeen waryaa ila socda waryaa ila socda maxay u qaadan lahaayeen mafcuul damiir mafcuula keen qaama haye wadarab laba qof baa wadarab darabtuhumaa akhawaaka hayaqaaman ficil maadi weyn alfaacil akhawaaka darabtuhumaana way iswadataa soo maa waa maareen wa qaama wuu kacay haye faacilkiisii qaama akhawaaka haye waa marartu marartu qaama maxay u qaadan lahayd yaa marartu mafcuul bay qaadataa xaggay kaa keenteen hawshaas marartu maxay qaadataa jeer mushir soo ma ahan haye keen maxaa dhahaysaa markaa qaama haye wamarartu qaama wamarartu bihimaa akhawaaka khallibaale warkama ku dhaca horta waay yaa hadda shaqa wadaalika arrinkaasi lianna alisma almutanaasaca fiihi ismka laysku haystaba huwa akhawaaka weyaane filmithaali tusaalahan soo dhaafna hadda fii niyati taqdiim maxaa u niyeysanay qolada hore inaan siinay soo maahan yaa dee marka macnuhu waxa weeye haba taqdiim ya ilaahwakanhaysay akhawaaka akhawaaka haba ahaada mid dambe laakiinse niyadeenna muxuu ka yahay fariidin muxuu ka yahay mid hore fariid muxuu ka yahay wuu horeeyaade marka maxaan leenahay qaama waa muta'akhir rutbatan waxaan ka wadaa mutaqadim muta'akhir lafdan xagga lafdiga wuu horeeyaa soomaa uu dambeeya xagee ku yaala meesha udambeysa ku yaala laakiinse xagga darajada yuu faacil u yahay qaama huwa muta'akhir mise mutaqadim xagga rutbada marka mutaqadim soomaan inta inuu ku dhuhu rabaa yaa shaykh muxuu ku yidhi fi lmithaali fii niyati taqdiim buu u joogaa warkaa ma ku dhaca horta haye fadamiiru haddaba wa in caada haba u laabtee xagga marka suaal xagga su'aal baa ku jidha qaama waqacada markaan dhaho akhawaaka qacadaa yartiyay sheegaysaa aliftu akhawaaka iyo qacda ayaa labada dambeeya qaacidadu maxay ahayd caadu tii buu rabaa inuu kuu farsameeyo marka inuu ku yidhaahda niyatu taqadum bi akhwaaka leedahay noqdo muhima weeye maxay muhim ku tahay hadduu kuu caddaynaya wuxuu ku yidhi fadamiiru oo alifta ah ama bihimaada waxaas ahi yaa wa in caadahaba u laabtee war mau socota mujeeda yaa calaa muta'akhirin mid dambeeyo a u laabtay waa kaeh yah akhawaaka ha u laabtaysadaadaasliftmaan yaa ka dambeeya akhawaaka lafdi ahaan haba u laabtee mid ka dambeeya laakinahu hase yeeshee mutaqadimun waa mid hormarsan kuu u laabtay rutbatan xagga hee darajadu ka hormarsan yah warkaama ku dhacay rudbatan xagga hee darajada ayuu ku hormarsan yahay halkaa ku joojiya hada bilahi towfiiq sal allah wslm cla nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin